<clears throat> bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu abu zakariya yaxya bnu sharafin alnawawiyu raximahu allahu tacaala waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sal ly salam kaana yaquul allaahuma laka aslamtu wabika aamantu wcalayka tawakaltu wailayka anabt wbika khaasamtu allahuma inii acuudu bicizatika laa ilaaha ilaa anta an tudilanii anta alxayu aladii laa yamuut waljinu walinsu yamuutuun ayb waxaan ku dhex jirnay jaamicu dacawaat kitaabu jaamici dacawaat ayaan ku dhex jirnay ayb ayb xadiidkan waa soo marnay waa akhrina dhowr xadiiaaba ka dambeysay kitaabu jaamic dacwaat ayuu joogay waxaan joognay qaala waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can caliyin radia allaahu canhu ana mukaataban nin la kitaabeeyey mukaatab waa addoonka la yiraahdaa intaas keento xora tahay ana mukaataban mukaatab jaaahu cali buu u yimid faqaala waxa uu yidhi inii cajaztu waxaan ka caajisay can kitaabatii kitaabaday kitaabeeyey wixii bixi la iyiri waa haddaa intaa keenta xor baa tahay wixii keen la iyiri baan ka caajisay fa acinnii ee ikaalme qaala waxa uu yidhi cali alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kelimaatin kelmado callamaniihinna rasuululahi sal l salam rasuulka ilaahay uu ibaray low kaana calayka korkaagu haddii uu yahay mithlu jabalin jabal ama buur korkeed oo daynan dayn ah addaahu canka ilaahay uu kaa gudaya xaggaaga qul waxaa tiri allaahuma akfinii bixalaalika can xaraamika wa agninii bifadlika canman siwaak allaahuma ya allaahu allow ikfinii ilaahu ikaafi bixalaalika xalaashaada igu kaafi can xaraamika xaaraantaada igaga kaafi wa agninii ilaahu ideeq bifadlika fadligaagana igu deeq caman siwaaka wixii adiga kaasoo soo haro dhan iga deeq iga deeq macnaheed waxay tahay ilaahu iga maaran sii waa inaan ka maarmo iyaga oon fadligaaga ugaga maarmo qaala tirmidiyu xadiidun xasan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa ducadan waa duco jaamica waay qofkii xalaal u kulminayso xaaraantii ka dheeraynayso culayska saaran ka ridayso waxaa kaloo laga qaadanaya dadkii saxaabada ahaa marka yani kaalmada maadiga a ah waxaa ka qiimo badan kaalmada maadiga yani waxaan ujeedaa midda dadku wax ay arkaan ah <clears throat> oo hooda iyo waxaas ah waxaa ka qiimo badan oo ka wanaagsan kaalmada yani waxaa aada uga wanaagsan kaalmada rabbi in la galo qofka uu hoos galo rasuulkana hadda ka hor markay faatimo u timid ay tiri shiidka iyo shaqada guriga dhibaatada iga raacday gacanteeda waxa ay ka tustay khaadim iyo waxaas ii sameey adoon isi ii shaqeeyo waatii nabiga sal salam uu ku yiri wax ka fiicanaan ku barayaan ku siinaya adkaarta habeenkii la akhristo soddon iyo afar allahu akbar iyo soddon iyo saddex alxamdu lilah iyo soddon iyo saddex subxaan allah waatii uu baray qaala warawaynaa fiihi can cimraana bni lxusayn radia allaahu canhuma ana anabiya sala allahu calayh waali wasalama callama abaahu aabihii wuxuu baray xuseynan xuseyn ahaa kelimateyni laba kelmadood lacani laba jumlo yadcuu bihimaa uu ku ducaysto allaahuma alhimnii rushdii ilaahu hanuunkayga iyo maslaxadayda igu ilhaami waxaa diin iyo adduunye maslaxa ah. i ah wa acidnii ilaahu ikori min shari nafsii nafsadeyda sharteeda ilaahu iga kori qaala tirmidiyu xadiiun xasan tirmidi waxa yii xadiiku waa xadiis xasan ah allaahumma alhimnii allaahuma yaa allaahu allow alhimnii ilaahu igu hanuuni rushdii rushdigu waa maslaxatu diini waddunyaa ilaahu igu toosi igu hanuuni sababtoo adi ma taqaanid wa acidnii ilaahu iga kori min shari nafsii nafsadeyda sharteeda sharta maadadeedana waxaa weyaan waa nafta ama shaydaanka qaala tirmidiyu ayb xadiiu xasan qaala warawaynaa fiihima biisnaadi daciifi can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sal l slam kaana yaquul allaahuma inii acuudu bika ilaahu waxaan kaa magangelayaa min ashiqaaqi khilaaf inaan ku khilaafo diinkaaga aan la dhinactamo waannifaaqi munaafiqnimo wasuui lakhlaaqi iyo akhlaaq xumi akhlaaqda xun marka waa aada iyo aaday u daran tahay ayb marka isnaad daciifa ah ayuu ku sheegay oo waxaa ku jiro mubaarat bnu cabdillaahi bni maalik imaamu dahabi miisaanka wuxuu ku yiri fiihi liin ibnu xajarna taqriibka wuxuu ku yiri majhuul ayb sidaasu marka biisnaadin daciif uu leeyahay qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can shahri bni xawshab qaala qultu liummi salamata radia allaahu canha waxaan ku iri yaa uma almu'miniin maa aktharu ducaa'i rasuulillahi sal l salama nabiga ducadiisa ta ugu badan maxay ahayd idaa kaana cindaka agtaada markuu yahay nebigu markuu kula joogo muxuu ku ducaysan jiray waxaa dareemay marka dadkii hore wan wanaagsanaa taabiciintii iyo inay cilmiga aada u raadin jireen meelaha ay ku malaynayan ay ka raadin jireen ducooyinka nebiga uu ku ducaysan jiray inay aada isugu kallifi jireen inay bartaan maadaama ay tahay duco jaamic ah oo ururinaysa khayr adduunyo iyo mid aakhiraba markaasay tiri qaalad waxay tidhi kaana akharu ducaa'ihi ducadiisa ta ugu badan waxay ahayd yaa muqaliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik allaha quluubta gedgediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diinkaaga qalbiga gedgedoomaya maanta meel buu jooga berri meel kaluu taagnaanayaa ilaahay baa marka qalbiga islaaxin karo hagaajin karo ilaahu qalbigayga diinkaaga kusug buu leeya qaala tirmidiyu xadiidun xasan shahru bnu xawshab marka ragga muqadamada muslim lagu jarxiyey ayuu ka mid yahay laakiin xadiidkan duruq badan buu leeyahay qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can caaishata radia allaahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigu wuxuu dhihi jiray allaahuma caafinii fii jasadii ilaahu jirkayga io caafi wacaafini fii basarii aragayga io caafi wajcalhu ilaahu yeel alwaarisa ayb mid dhaxlo minii aniga iga dhaxlana ilaahu ii yeel yn ilmo ilaahu isii in laga wado waa dhici kartaa waxaan wanaagga iyo caafiyadana wax iga dhaxla ilaahu isii inay tahay laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah ma ahne alxaliimu allaha dulqaadka badan oon cuquubada dadka kusoo dedejinin alkariimu ee wanaagsan subxaana allahi rabbi alcarshi alcadiim walxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin qaala warawaynaa fiihi fii sunani tirmidi kitaabi tirmidi can abi dardaa radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal l salam kaana min ducaai daawuuda sala allahu calayhi wasalam nebi daawuud ducadiisa waxaa ka mid ahayd allahuma innii asaluka xubaka ilaahu jacaylkaagaan ku weydiisanayaa inaan ku jeclaado waxuba man yuxibuka qof ku jecel jacaylkiisaan ku weydiisanaya qofka adiga ku jecel inaan jeclaado anigana walcamala camal jacaylkiisa ayaan ku weydiisanaya alladii yuballigunii igaarsiiye xubbaka walcamala camal ayaan ku weydiisanayaa alladii yuballiqunii i gaarsiinaya xubaka jacaylkaaga allaahuma ya allahu allow ijcal xubbaka jacaylkaaga waxaad ka dhigtaa an ku jecelahay aniga axaba ilaya mid xaggayga loo jacayl badan yahay min nafsii nafsadeyda wa ahlii ehelkayga wa min almaai albaaridi iyo biyaha qabow qofku markuu oon iyo haraad daran oo hayo biyaha qabow aada u jecelyahay ayb jacaylkaaga midan kaa waxaasoo dhan ka jecelaha ilah ka dhig qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb cabdullah ibnu rabiicata bni yaziid addimashqi ayaa ku jira xaafidka taqriibka wuxuu ku yiri ninkaa majhuul ayuu ku sheegay qaala warawaynaa fiihi can sacd bni abi waqaas radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal ly salam dacwatu dinnuun nibiriga kii u saaxiibka ahaa ducadiisii nebi yuunusa laga wadaa id waqti dacaa rabbahu rabbigii uu baryey huwa fii batni alxuut nibiriga calooshiisa isagoo ku sugan dhexdeeda laa ilaaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin sidaas fainahu lam yadcuu kuma ducaysto bihaa yani ducadaani rajulun nin muslimun oo muslima fii shayin shay dhexdiis isagoo ku sugan qatu weligii ila stajaaba allaahu lahu ilaa ilaahay waa u ajiibaa qaala alxaakimu abuu cabdilaahi hada saxiixu lisnaad ducadaa qof kuma ducaysto isagoo wax ku sugan murug iyo wax lamida ilaa ilaahay waa u ajiibaa waa aqbalaa qaala warawaynaa fiihi wa kitaabi ibni maaja can anasin radi allahu canhu ana rajulan jaaa ila nabiyi sal l salam baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu ducaai afdal ducatee u fadli badan qaala waxa uu yidhi sal rabbaka rabbigaa waxaad su-aalataa alcaafiyata inuu ku caafiyo fidnada iyo cudurada xunxun iyo dhibka kaa caafiyo walmucaafaata caafin ayb fi dunyaa waalaakhirati adduun iyo aakhira dhexdooda marka mucaafaad inuu tuseeyo uma ataahu fi lyowmi athaani maalintii labaad buu u yimid faqaala yaa rasuul allah ayu ducaa'i afdal faqaala lahu midla dalika buu yidhi uma ataahu fi lyowmi athaalid faqaala lahu midla dalika qaala waxa uu yidhi fain ucطiita alcaafiyata caafiya haddii lagu siiyo fi dunyaa adduunyada dhexdeeda wa ucطiitahaa fi laakhirati aakhirana lagu siiyo faqad aflaxta waad guulaysatay oo waa liibaantay qaala tirmidiyu xadiiun xasan tirmidi waxa uu yihi xadiidku waa xadiid xasan ayb ayb caafiyadu marka waa wanaagsantaha qofka in la caafiyo oo aan dhibaato iyo khalqal iyo shiddo aan la gelinin oo diinkiisii iyo aan laga gelinin adduunyada dhexdeeda aakiradana cadaab iyo waxyaabaha laga caafiyo iyo fadeexo ilaahay hortiisa qofkaasi marka wax badan baa laysugu daray qaala warawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can ilcabaasi bni cabdilmualib radia allaahu canhu qaal qultu yaa rasuul allah callimnii shay-an wax ibar as'aluhu llaha tacaala alla aan su-aasho qaala salu llaha tacaala alcaafiyata ilaahay caafiyo weydiista famayb famakaftu ayaaman maalmo ayaan nagaaday uma ji'tu waan u imid faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah callimnii shay-an ibar as'aluhu allaha tacaala alla aan su-aasho faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa cabaasu yaa cama rasuuliillaah salu llaha alcaafiyata ilaahay caafiya weydiista fi dunya walaakhira qaala tirmidiy hada xadiidun saxiix qaala warawaynaa fiihi can abi umaamata radia allahu canhu qaal dacaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulku uu ducaystay biducaain in kathiirin duco fara badan duco fara badan ayuu nebiga ku ducaystay lam naxfad minhu shay-an waxba kama aanaan xifdinin qulnaa waxaan nidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ow <clears throat> dacowta biducaa'in kathiirin duco fara badan baad ku ducaysatay lam naxfad minhu shay waxba aanan ka xifdinin faqaala alaa adullukum ma idin tusa calaa maa yajmacu dalika kaagaas wax ururiya kullahu dhammaantii wax kuu ururiya ma idiin sheega taquulu waxaa leedahay allahuma innii asaluka ilaah waxaan ku su-aalanayaa min khayri maa sa'alaka minhu nabiyuka muxamedin sala allahu caleyhi wasalam waxa uu ku su-aashay nabigaaga muxamed khayrkiisaan ku su-aalanaya allaahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa min khayri maa shay khayrkiis sa'alaka minhu ou ku su-aashay nabiyuka muxamedun sal allahu caley wasalam nabigaaga muxamed wanacuudu bika waxaan kaa magan min shari maa shay shartiisa isticaadaka uu kaa magan minhu maagaba nabiyuka nabigaaga muxamedun sala allahu caleyh wasalam wa anta almustacaanu ilaahow adigu waxaa tahay midka la kaalmo weydiisto laga kaalmo dalba wa calayka albalaaq gaarsiin ayaana korkaaga walaa xawla walaa quwata ila biاllah sidaas qaala tirmidiyu xadiidu xasan anta almustacaan wcalayka albalaaq warawaynaa fiihi can anasi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam aliduu ayb laazima biyaada aljalaali walikraam ducada markaad ducaysanaysaan magaca yaada aljalaali walikraam laazima ku tawasula isaga khayrka aad rabtaan waa ku gaaraysaa warawaynaahu fi kitaabi النasaaئiyi min riwaayati rabicata bni caamirin الصaxaabiyi radia allahu canhu qaala alxaakim xadiidu صaxiixu اlisnaad qultu aliduu bikasri اllaami watashdiidi الdaai اlmucjamati dadii la dhibiceeyena in la shado macnaahu ilzamuu hadihi dacwata ducadan laazima waakhiruu minha xaggeedana badsada qaala warawaynaa fi sunani abi daawuuda wاtirmidiyi wbni maajah can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu ahaa yadcuu inuu ducaysanayo wayaquulu ou dhahayo rabbi acinnii rabbiyow ikaalmee walaa tucin calaya korkeygana ha ku kaalmaynin cadowgeyga yani dad kale korkeyga ha ku kaalmaynin wansurnii ii gargaar ilaahow walaa tansur ha gargaarin calaya korkayga yacni aniga cid kale intaad u gargaarto aniga idhibtaa yani sidaas ilaahu ha yeelin wamkur lii ilaahw ii shirqool oo cadowgaaga adiga yani diinkaaga hagarta iyo shirqoolka ku wado ilaahw ii shirqool kuwaas walaa tamkur calaya korkayga ha shirqoolin ma samaynayoba ilaahay dabcan maxaa makriga iyo khidaaca iyo istihzaaga iyo waa sifooyin ilaahay aan lagu sifaynin ilaa calaa wajhi lmuqaabala inay tahay maan wayamkuruuna wayamkuru llah inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waa muqaabala marka iyagaa samaynaya ilaahay waa ku samaynaa cadaalad a markaas wahdinii ilaahu hanuuni wayasir hudaaya hanuunkayga fududee ilaya xaggayga u fududee wansurnii ilaahu ii gargaar calaa man baqaa calaya qofka igu xadgudbo igu gardarooda ilaahu igaga gargaar rabbi ijcalnii ilaahu iga yeel laka shaakiran mid adiga kuu shukriya laka daakiran adiga ku xuso laka raahiban adiga kaa baqo laka midwaacan ku adeecid badan miwaac waa kara yay tusaysaa mifcaal weyaan mifcaal marka waxaa ku yimaado owsaanta amhilat lmubaalaga ayaa ku timaado ilayka mukhbitan adiga mid kuu kuu khushuuco ow muniiban ama kuu soo laabta taqabal towbatii ilaahu towbadeyda aqbal in adiga kuu xasilo mukhbitan kuwa isukaa duleeyey kuu soo noqdo ow muniiban taqabal towbatii towbadeeda ilaahu aqbal waqsil xawbatii dembigeyga ilaahu dhaq wa ajib dacwatii ducadeyda ajiib wathabit xujatii xujadeyda sug wahdi qalbii qalbigeyga hanuuni wasadid lisaanii carabkayga toosi waslul sakhiimata qalbi qalbigayga xumidiisa siib ilaahu uurgunudka ee waxa ku jiro wa fii riwaayati tirmidiyi awaahan muniiban ilaahu iga yahay mid yacnii qoomamo badanoo xumaanta waxaa ka qoomamaynaya muniiban soo noqosho badanoo toobadkeen badan qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix qultu asakiimatu bifatxi siini lmuhmalati siintii la dhibictirayoo la kordhigo wa kasri lqaa'i lmucjamati qaadii la dhibiceeyoo la hoos dhigo wa hiya alxiqdu weyaan xiqdiga wa jamcuhaa sakhaa'imu weyaan hada macna sakhiimati huna macnahaasana laga wadaa wa xadiidin aakhara man salla qofkii siiba sakhiimatahu xiqdiga qalbigiisa ku jira fii ariiqi lmuslim ayb man salla qofkii siibo dheh hay cafwan sakhiimatahu xumidiisa qofkii dhigo oo siibo fii ariiqi lmuslimiin muslimiinta jidkooda qofkii dhigo saxradii waa jidka u saxrooda fa caleyhi lacnatullah wlmuraadu biha alqaa'idu baa loo jeedaa saxrada meeshan ile wax qurun oo wasaqa waayo qaala warawaynaa fii musnad alimaami axmed bni xambal wa sunan ibni maajah can caaishata radia allaahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala lahaa nebigu wuxuu ku yidhi quuli waxaad tidhaahdaa allaahuma innii as'aluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa min alkhayri khayrka xaggiisa kullihi dhammaantii caajilihi midkiisa degdegaya wa aajilihi midkiisa dambe oo imaan doono aduun iyo aakhiro maa calimtu minhu waxa aan ogahay wamaa lam aclam waxa aanan ogeyn wa acuudu bika min ashari kullihi ilaahu shar oo dhan baan kaa magan caajilihi wa midkiisa degdegaya midkiisa dambaba maa calimtu minhu waxa aan ogahay oon ogaaday wamaa lam aclam iyo waxa aanan ogaanin waasaluka aljannata ilaahu jannaan ku su-aalanayaa wamaa qaraba ilayha waxa ii dhoweynaya jannadaasi min qowlin qowl ah ow camalin ama camal ah wa acuudu bika min annaar ilaahu naaran kaa magangelaya wamaa qaraba ilayha waxa kuu soo dhoweeyo min qowlin aw camal qowl iyo camal ah wamaa qaraba ilayha waxa dhoweeye yacni naarta xaggeeda ayb iisoo dhoweynayo min qowlin qowl iyo aw camalin ama camalan kaa magangelaya wa asaluka waxaan ku su-aalanayaa khayra maa shaykan ugu khayr badan maa shay khayrkiis sa'alaka uu ku su-aashay cabduka addoonkaaga wa rasuuluka rasuulkaaga muxamedun sala allahu caleyh wasalam wa asalu acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa kii shartiisa istacaadaka minhu uu kaa magangela cabduka addoonkaaga wa rasuuluka rasuulkaaga muxamedun sala allahu caleyh wasalam wa waxaan ku su-aalanayaa maa qadayta lii waxaad ii xukuntay oo min amrin arin ah an tajcala inaad yeesho caaqibatahu caaqibadiisa rashadan wax aniga maslaxa i ah hanuun inaad igaga dhigto qaala alxaakimu abu cabdilaahi hada xadiidu saxiixu lisnaad ducadana marka ducooyinka jawaamicay ka mid tahay qaala wawajadtu fi lmustadraki lilxaakimi can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaal kaana min ducaai rasuuli illahi sal ly salam nabiga ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allaahuma inaa nasaluka ilaahu waxaan ku su'aalanaynaa muujibaati raxmatika naxariistaada waxa waajibiyo wa casaa'ima makfiratika dembiga dhaafkaaga waxyaabaha markaa keeno oo casaa'imta oo qasadka u ah oo dembidhaafka dembidhaafkaaga loogula qasdo waasalaamata nabadgelyo min kulli ifmin dembi kasta aan ka nabadgalo salaamata nabadgal min kulli ismin dembi dhammaantii xaggii aan ka nabadgalo waalghaniimata ka faa'iideysi min kulli birin khayr kasta inaan ka faa'iideysto waalfawza liibaan biljannati janno lagu liibaano waalnajaata badbaado min annaari laga badbaadaan ku su-aalanaya qaala alxaakim xadiidun saxiixun calaa shardi muslim wfiihi can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma qaal jaaa rajulu nin baa yimid ilaa rasuulilahi sal l salam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi waa dunuubaah alla dembiyaalkaygaay waa dunuubaah maratayni laba jeer aw alaatan ama saddex jeer dembigiisibau ka xanuunsanayaa dareen ninuu ku jira iimaan faqaala lahu rasuululahi sal slam nebigu wuxuu ku yidhi qul waxaa tira allaahuma makfiratuka allaahuma yaa allaahu allow makfiratuka adiga dembi dhaafkaaga awsacu min dunuubi dunuubteyda waa ka waasacnima badan tahay waraxmatii wasicad kula shay ayb waraxmatuka raxmadaadana arjaa cindii agtayda mid loo rajo badan yahay weyaan min camali camalkayga loogaga rajo badan yahay yacnii camalkayga iyo naxariistaada waxaan rajayn badanahay naxariistaada faqaalaha wuu yiri uma qaala nebigu wuxuu yiri cud u laabo facaada waa laabtay uma qaala cud facaada waa u laabtay faqaala qum istaag faqad afar allaahu laka ilaahay waa kuu dembi dhaafay istaagka marka qofka dunuubtiisu inay welweliso waa wax aada loo rabo towbada waxaaba ka mida ah nadamka iyo shallaayda iyo dunuubtu inay qofka la xuntahay oo ka gubanayo ducooyinka marka iyo waxyaabaha dembi dhaafka nabigu sal salam oo tilmaamay in lagu dadaalo tanaa kamida saydul istikfaarkii aan soo sheegnaa kamida way badan yihiin wa fiihi can abi umaamata radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh waali wasalam in allaha tacaala ina lilaahi tacaala alle malakan malag ayuu leeyahay muwakalan loo saaray biman ayaa loo xil saaray yaquulu dhahaya arxama araaximiin qofka dhaho faman qaalahaa qofka yiraha alaatan saddex jeer qaala lahu lmalaku malagu wuxuu ku yiraahdaa ina arxama araaximiin arxamu araaximiin qad aqbala calayka waa kuu soo jeestay fasal war su-aalo sife ilaahay leeyahay weyaan raxmadda waa lagu tawasulaa marka yaa arxamaraaximiin waa sifo ou alla leeyahay sifadaas marka in lagu tawasulo xadiidka waxaa ku jiro fadaal bnu jubayr imaamu dahabi wuxuu yiri laysa bishayin miisaan lictidaal mucdal inuu yahayna bayhaqi wuxuu ku sheegay shucab limaam marka dacfi baa ku jira laakiin yaa arxamaraaximiin eh, tilmaamahaas alle magacyada alle iyo in lagu tawasulo wixii la rabo ilaahay lagu weydiisto waa dhowr jeerna marka waa aragnay ilaahayna wuxuu leey walilahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha baabun fii aadaabi ducaa ducada aadaabteedii ay u baab yahay baabkani baab muhima iclam ogow ana almadhaba almukhtaara madhabka la doortay alladii calayhi alfuqahaau fuqahadu ay ku taagan yihiin waalmuxadisuuna iyo muxadisiintu ay ku taagan yihiin wa jamaahiiru alculamaa'i iyo culammada badankood ay ku taagan yihiin min adawaa'ifi qolooyinka kala duwan ah kullihaa dhammaantood min asalafi waalkhalafi a'imadii hore ee a'imadii dambe dawaaifta yani wuxuu ka wadaa dadka fuqaha waaye muxadisiinay leeyihiin dad zuhaad ay leeyihiin ayb sidaasoo ka wadaa maahane koox kooxa kama wado xisbi xisbi iyo waxaa lagmaka wado ana adducaaa ducada mustaxabun inay tahay mid la sunneeyo qaala allahu tacaala waqaala rabukum udcuunii astajib lakum rabbi waxa uu yidhi ibarya waa idin ajiibaya waqaala tacaala udcuu rabakum rabbigiin tooga tadarucan wa khufyatan idinkoo mutadariciinoo isbihinbihinayo iyo idinkoo yani wa ayb walaayaatu fii hada kaiiratu mashhuuratu waa soo marnay marka aayaadkan laftirkooda ayb ducada marka labay u qeybsantaa in la fahmay u baahan tahay ducaau cibaadatin iyo ducaau mas'alatin labaduna oo isgelayaan cibaadada la samaynayo adoon ilaah waxaas isii dhihin waa duco maanta dhan waa sooman duco waa soonku say duco ku yahay soonku wuxuu ku yahay cibaadada qofku markuu cibaadaysanayo macnaha uu u cibaadaysanayo maxay tahay ilaahu jannadaadii isii waa igeli naartaadii iga magangel iga magangeli ilaahu waa isu kaa duleeyey macnihii ducada meeshaas ku jira lidaalika waa waxaa loo yidhiba adducaau huwa alcibaada arinkaa marka marka la fiiriyo de waaba waajib sunno maaha markaasna ila qofka salaad baa laga rabaa soom baa laga kulligoodna waa duco ayb intaa marka waajibka wixii dheer oo qofka inuu ilaahay baryo iyo ducaa masala ou baryo waxay noqonaysaa mustaxabka uu sheegay kuwaas ayb ama alaxaadiisu saxiixatu fahiya ashharu min an tushhara way ka caanbaxnimo badan tahay in la caanbixiyo wa adharu wayna ka muuqasho badantahay min an tudkara in la sheego waqad dakarnaa waxaan sheegnay qariiban wax dhow fi dacawaati dacooyinkii maa bihi ablaqu kifaayatin maa ayaan sheegnay bihi maaguba uu ku sugan yahay ablaqu kifaayatin kaafin midda ugu xeel dheer wabilahi towfiiq qaala warawaynaa fii risaalati alimaami abilqaasim alqushayriyi radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi abulqaasim ikhtalafa annaasu dadkii way iskhilaafeen fii ana alafdala adducaau fadliga badan waxa fadliga badan inuu yahay duca ama isukuutu ama in la aamuso waridaa xaalka lagu jira raalli lagu noqdo in la aamuso xaalka lagu jiraa qofka uu raalli ka ahaado iyo inuu alla baryo oo ducaa masala uu la yimaado yaa fadli badan fa minhum man qaala waxaa ka mid a ah culimmada qola tiri adducaau cibaadatun ducadu waa cibaado lilxadiidi saabiqi <clears throat> xadiidkii soo hormaro adducaau huwa alcibaada <clears throat> waliana ducaaa ducaduna idhaaru liftiqaari baahi muujinteed ayaa ku sugan ilallaahi tacaala alla loo muujiyo baahidaadii ood alla u muujisaa ku sugan wa qaala aa'ifatu marka darteed ducadii baa fiicanay dheheen wa aa'ifatun oo fadli badan wa qaala aa'ifatun daa'ifana waxay tiri assukuutu in la aamuso walkhumuudu qofka inuu dansanaado taxta jarayaani alxukmi xukunka socodkiisa hoostiisa inuu iskaga baaqi ahaado yani xukunka qadariga inuu iskaga baaqi ahaado oo uu iskaga aamuso dhexdiisa ayaa atamu dhammaystirnaan badan waridaa bimaa sabaqa bihi qadarka wuxuu la hormaray in lagu raalli noqdana owlaa iyadoo owleysan wa qaala qowmun qola waxay yidhaahdeen yakuunu saaxiba ducaain bilisaanihi yakuunu wuxuu noqonayaa saaxiba ducaain duco mid u saaxiiba bilisaanihi uu ka ducaysto carabkiisa waridan saaxiba wa yakuunu wuxuu noqonayaa saaxiba ridan raalli ahaansho qofkeed biqalbihi buu ka noqonayaa liyatiya si uu ula yimaado bil amreyni jamiican labada arinba qalbigana raalli ha ka ahaado qadarkii ha ku raalli noqdo ayb carabkana ha ka ducaysto ducadan iyo waxa ajarkeeda iyo si uu u helo qaala alqushayriyu wal walowlaa sida haboon an yuqaala in la yidhaahdo waa al awqaatu mukhtalifatun waqtiyaalku waa kala duwan yihin fa fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood adducaau ducada afdalu fadli badan min asukuuti ka fadli badan huwa aladabu wa fii bacdi alaxwaalina assukuutu sukuutka aamusitaanka oon la ducaysanin ee xaalka lagu jira lagu raali noqdo afdalu min adducaai ka fadli badan wa huwa aladabu <coughs> isaguna wainamaa yucrafu dalika bilwaqti baana lagu garanaya faida wajada fii qalbihi qalbigiisa hadduu ka dareemo ishaaratan ishaaro ila ducaai duca hageed u ishaarayo faducaau bihi duca u haboon waidaa wajada hadduu helo ishaaratan ila sukuut ishaaro tilmaan xagga aamusitaanka hadduu qalbigiisa ka helo fasukuutu atamu qaala wayasixu waxaa ansaxaya an yuqaala in la dhaho maa kaana lilmuslimiina fiihi nasiibun waxa muslimiintu ay ku leeyihiin dhexdiisa nasiib ow amase lilaahi subxaanahu watacaala alla fiihi xaqun xaq uu ugu sugan yahay faducaa ducaau owlaa wax allaale wx muslimku xaq uu ku nasiib uu ku leeyahay ujeeda uu ku ama alla uu xaq ugu sugan yahay ducadaa owleysan likownihi cibaadatan cibaado waay markaas muslimkaa kaa rabo waa cibaado allah kaa rabo oo xaq ku waa cibaado yani muslimkaa kaa rabo waxaa laga wadaa muslimka ilaahay u bariso wain kaana linafsika fiihi xadun shaygan haddii nafsadaadii dheef ugu jirto oy dheefi ugu sugan tahay fa sukuutu atamu sukuudkaa dhammaystirnaan badan sidaas wey warkaasoo dhan isku soo duuduub ducadu imaam alkhaaabi kitaab shanu ducaa layiraa buu leeyahay wuxuu sheegay ducadu waxaa ku sugan ilaahay oo qofkii uu faqri iyo maskano u muujiyo yacnii inuu u baahan yahay alle ayaad muujinaysaa nafsadaadiina quwo awood iyo waxaad ka beriyeeleysaa iyo eh, iyo xeelad ayaad ka beriyeeleysaa calaamadihii cibaadada kaa muuqdo qofku markuu gacanta kor u taago indhihii kor u taago qof baahan oo mutadalil ah waa isdullaynayo ayb cibaadadii la samaynayo waxaa la yidhi macno waxaa ku jirto ducaa ku jirto marka maqaamka ducadu aad iyo aad buu u weyn yahay mar walbana waxaa weyaan marka qalbigaagii haddana inaad wax su-aasho oo tira qalbigayga xaguu u badan yahay xoogaa waa culustahay waxaa weyaan marka eh, kitaabkan eh, risaalada abulqaasim alqushayri yani ishaaraad iyo dariiqa marka hab wuxuu ku socdaa habka mutasawifada ayb ishaaraad iyo waxyaabahaas iyouna ka hadlaa sunnada nebiga iyo nusuusta iyo marka la fiiriyana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waqti walba waa ducaysan jira nebiga sal slam bal salaadii oo cibaadaadka badaniga ugu qiimaha badnayd yaa ducooyinka buuxaan xajkii ducooyin baa ka buuxo qofku markuu sooman yahay inuu ducaystaa lagu dhiirigeliyo la tusay zakadii qofku markuu bixiyo waa loo duceeyaa ducadii yacni meel ah cibaadaadkii waa ku wada jirtaa allana wuxuu leeyahay waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum maqaamka marka haddii ay leedahay ducadu mar walba iyadaa fiican qaala wamin sharaa'idi ducaa'i ducada shuruudaheeda waxaa ka mid a an yakuuna inuu ahaado macamuhu waxa uu cunayo xalaalan xalaal wa kaana yaxya bnu mucaad alraasi radia allaahu canhu yaquulu wuxuu dhihi jiray kayfa adcuuka seen kuu baryaa allow wa ana caasin anoo caasi ah wa kayfa laa adcuuka seenan kuu baryaynin wa anta kariimun adoo deeq badan ninkan marka wuxuu dhihi jiray seen kuu baryayaa anoo caasi ah yani qofkii dembi ku jiro macaasi ku jiro haddana inuu alla baryaa wax xishooday leedahay haddana wuxuu leeya sideen kaaga tagaa oonan kuu baryeynin anuu og inaad adiga deeq badan tahay ayb ood iska siinayso qofku waxa uu rabo ayb adoonkaagu marka uu ku baryo wa min aadaabihi aadaabtiisa waxaa ka mid a ah ducada xuduurulqalbi qalbiga in lasoo xaadiriyo oo la keeno wasayatii daliiluhuna waa imaan doonaa insha allahu tacaala wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen almuraadu biducaai ujeedka ducada loola jeedaa idhaaru lfaaqati weeyaan in la muujiyo baahi wailaa haddii kale faallaahu subxaanahu watacaala alla yafcalu maa yashaa wuxuu doonu sameeya waqaala alimaamu abu xaamid alghazaliyu fi lixyaa aadaabu ducaai casharatun aadaabta ducadu waa toban alwalu kan hore an yatarasada alasmaana inuu u gambado oo u dhakado gaadgaado alasmaana waqtiyada ashariifata sharafta badan ka yowmi carafata wa shahri ramadaana wa yowma aljumucati wa thuluthi alakhiiri min alleyli wa waqti alasxaar waqtiyadaas ducada la aqbalaa inuu aada u raaraadiyo iyo meelaha lagu aqbalo athaani midda labaad an yaktanima inuu ka haniimaysto oo ka faa'iideysto alaxwaala shariifata xaaladaha sharafta badan ka xaalati sujuudi sujuudda waqtigeeda wailtiqaa'i aljuyuushi ciidanku markuu kulmayo iyo juyuushta wa nusuuli alkaythi roobku markuu da-ayo wa iqaamati salaati salaada marka la aqimayo wa bacdaha iyo gadaasheeda qultu xaalata riqati alqalbi marka qalbigu jilicsan yahay oo qofka qalbigiisa oo aada u jilicsan yahay ayb qultu wuxuu leeyahy marka imaamu nawowi waxaalata riqati lqalbi waqtiga qalbigu jilicsan yahan in laga faa-iideysto athaalisu midka saddexaad istiqbaalu lqiblati qiblada oo la qaabilo loo jeesta wa rafcu lyadayni labada gacmoodoo kor loo qaado wayamsaxu bihimaa wuxuu ku masaxayaa wejhahu wejigiisa fii aakhirihi ducada aakhirkeeda xadiid daciifa kusoo arooray wejiga in gacmaha lagu masaxo laakiin qiblaha iyo rafculyadeynka iyo xadiida kusoo aroorta isaga saxiixa alraabicu kan afaraad khafdu sawti codka in hoos loo dhigo bayna almukhaafatati waaljahri hoos u dhigid iyo kor u qaadid dhexdooda wadkur rabbaka fii nafsika tadarucan wakhiifatan wa duuna aljahri min alqowli bilguduwi waalaaasaal xadiidkaasaa laga fiirinaya marka alkhaamisu kan shanaad allaa yatakalafa inuunan isku kalifin assajca ducadii inay ku dhammaato hal wax inay ku horsato inuuna isku kalifin sajci iyo warka inuu dhisdhiso iyo aftahanimo inuu alla ugu baryo iyo waxaa inaan isku kalifin hadii markaisoo isku kallifin ay ka timaado dhib maale waqad fusira bihi waxaana lagu fasiray alictidaau ku xadgudub fi ducaai lagu xadgudbo walowlaa sidaa haboon an yaktasira inuu ku gaabsadaaba haboon cala dacawaati alma'huurati ducooyinka soo arooray famaa kullu axadin qof kastaa ma aha yuxsinu ducaaa duco inuu hagaajin karo fayukhaafu calayhi alictidaau ictida ayaa markaa looga cabsanaya iyo xadgudub wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen udcu bilisaani dillati isdullayn carabkeeda ilaahay ku bari waliftiqaari baahi muujinteed ilaahay ku tag laa bilisaanilfasaaxati fasaaxa iyo aftahanimo carabkeed ilaahay ha ku bariin walindilaaqi iyo carab furnaan indilaaqi lisaan ayib haddii takaluf iyo ku jiraan wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina alculamaaa culimada walabdaala iyo abdaasha abdaal waa isdilaax suufiyadu ay leeyihiin macnaha laga wadaana dabcan macno saxiix uu leeyahay iyo macno kale oo yacni iyagu qaanuun iyo ay u samayseen oo laga saxsan yahay macnaha saxiixa abdaal waxaa weeyaan dad wan wanaagsan oo haddii ilaahay subxaanahu watacaala qof aada u qiimo badanoo cilmi iyo camal ku hormaray markuu oofsado ilaahay subxaanahu watacaala ummadda meel cidlaa kaga tegi maaye dad qof uun markaasi u bedelow u yeelayaina alculamaaa walabdaala laa yaziiduuna fi ducaai ducada ma ziyaadiyaan calaa sabci kalimaatin toddoba kelmadood kama ziyaadiyaan wayashhadu lahu waxaana u marqaati kacaya maa dakarahu allahu subxaanah watacaala fii aakhiri suurati albaqara rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa ilaa aakhiriha lam yukhbir subxaanahu watacaala ma sheegin alleh fii mowdicin meel can adciyati cibaadihi addoommadiisa ducooyinkooda biakhara min daalika intaa wax ka badan yacnii ilaahay ma sheegin addoommada ducada ay ku ducaystaan addoommo duco ay ku ducaystaan ma sheegin oo tan ka badan iyaduna siday u yartahay waa aragtaa qultu wamiluhu qowlullaahi llahi wa tacaala baa lamida fii suurati ibraahim sal allahu calayhi wasalam waid qaala ibraahimu rabbi ijcal hada albalada aamina qultu walmukhtaaru sida la doortay <coughs> aladii calayhi jamaahiiru alculamaa culimada badankood ay ku taagan yihiin annahu laa xajra mancin iyo reebid ma jirto fii daalika kaagaa la reebo ducada yani wax intaas samey ka badan ma samayn kartid ma jirto walaa tukrahu ziyaadatu ziyaadadiina lama kahda calaa sabci toddoba laga badiyo bal yustaxabu waxaaba la sunneeya alikhaaru badin min adducaai ducada la badiyo mutlaqan sideedaba assaadisu toddobo atadarucu isbehinbehin oo ilaahay laysu dulleeyo walkhushuucu khushuuc warahbatu cabsi qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi inahum ambiyadu kaanuu waxay ahay yusaaricuuna inay degdegaayeen fil bay u degdegayeen khayraadkii wayadcuunanaa wayna baryayeen raqaban iyagoo markaa raaqibiin xaal ay yihiin kuwa damac wax agteen ugaga jiro la damcayo wa raahibiin iyagoo baqayo codsana wa kaanuu waxay ahayn khaashiciina kuwo khushuucsan khushuucalana annaga noo khushuuco wa qaala tacaala udcuu rabbakum rabbigiin barya tadarucan wa khufyatan asaabicu kan toddobaad an yajzima inuu gooyo bidalabi waxa uu dalbayo iyo waxa uu alla ka baryay inuu gooyo wa yuuqina inuu yaqiiniyo haddana bilijaabati in la ajiibayo wayasduqa ou ku run sheego rajaauhu rajadiisa fiiha wayasduqa rajaauhu rajadiisuna ay run sheegto fiiha ducada dhexdeeda ay ku run sheegto wa dalaa'iluhu kahiiratun kan dalaa'ishiisu way badantaha mashhuuratun waana iska caan qaala sufyaan bnu cuyeyna raximahu llah waxa uu yidhi laa yamnacanna axadakum midkiin younan ka celinin min adducaa'i allabariga maa yaclamuhu waxa uu ogyahay min nafsihi uu ka ogyahay waxa nafsadiisa uu ka ogyahay yaanay ka celinin ducada yani waxa uu nafsadiisa ka ogyahay midkiin yaynan ka celinin inuu ducaysto fain allaha tacaala alla ajaaba shara almakhluuqiina makhluuqa shartooda ayb faina allaha tacaala alla ajaaba shara almakhluuqiina ayuu ajiibay makhluuqa ka ugu sharta badan ibliisa ibliis id qaala markuu yihi rabbi andirnii ilaa yowmi yubcahuun qaala inaka min almundariin ayb marka adigiio mumina miyuu kaa yeeli weynaya ilaahay athaaminu tan sideedaad an yulixa inuu ku celceliyo fi ducaai ducadii wayukarirahu uu ku celceliyo alaaan saddex jeer walaa yastabdia ounan daahsanin alijaabata ijaabadii inuunan daahsanin attaasicu kan sagaalaad an yaftatixa aducaaa ducada inuu ku furfurto bidikrillaahi tacaala ilaahay xuskiisa qultu waxaan idhi wabisalaati calaa rasuulillahi sal l slam rasuulka uu ku salliyay bacda alxamdi lilaahi tacaala wahanaa'i calayh markuu alla ammaanay oo faalleeyey ka gadaaleh salliga inuu kudyo wayakhtimahu bidaalika kaaga uu ku khatimo kullihi dhammaantii aydan alcaashiru kan tobanaad wa huwa ahamuhaa weeyaan kan ugu ahamsane waalaslu fi lijaabati wal asluna weeyaan shayga asalku ah filijaabati ijaabada huwa towbatu waa towbada wa raddul madaalimi wax dadka uu ka dulmiyey oo celiyo waliqbaalu calallahi ilaahay oo u jeesto inaad markaad ducaysanayso alla u jeesato madaalimtii aad ka baxdo ayb towbadii alla timaado <clears throat> ducadii faa-iidadeedu halkan ku sheegayaa <clears throat> iyadoo qadaha iyo qadarka alla aan la celinaynin haddana duca maxay taraysaa qaala alghazaaliyu fain qiila haddii la yidhaha famaa faa'iidatu ducaa'i ducada faa'iidadeedu waa maxay maca ana alqadaa'a iyadoo qadaha laa maradda lahu celin aanay u sugnaanin oon la celinaynin wixii alla kuu qora kollaba lama celinayo duca maxay taraysaa marka taasuu rabaa inuu ka hadlo faclam ogow buu yidhi ana min jumlati alqadaa'i qadaha waxaa ka mida duuduub ahaantiisa waxa alla uu xukumo radd albalaa'i balada in lagu celiyo biducaai ducada ducadan ba ilaahay baa qadara aad ducaysanaysa faducaau ducadu sababun sabab weyaan liraddi lbalaa'i balada celinteeda ayay sabab u tahay wa wujuudi raxmati naxariis helitaankeeday sabab u tahay kamaa ana tursa gaashaanku siduu sababun sabab uu u yahay lidafci silaaxi hubka in laysaga celiyo walmaa biyahana sababun sabab ay u yihiin likhuruuji nabaati dhir inay soo dhalato min alardi ay kasoo dhalato fakamaa ana tursa gaashaanku yadfacu sahma leebka sida oo u celinayo oo fayatadaafacaani markaa fayatadaafacaani waa isriixayaan labadooda waa iscelinayaan fakadalika ducaau ducada iyo walbalaau baladuna waa sidoo kale duco iyo bele iyaguna sidoo kale waayo waa iscelinayaan gaashaan iyo leebi isku yihiin walaysa min shardi alictiraafi bilqadaa'i qadaha alla oo la ictiraafa shardigiisu maahan allaa yuxmala silax inaan hub la qaadanin qofku hadduu hub qaato oo gaashaankiisa wixiisii oo dhan ou dhammaystirto macnaheedu maaha ninkaa inuu ilaahay qadihiisa uunan ictiraafsanayn ma aha marka ilaahay qadihiisa in la ictiraafaa inaan hub la qaadanin shardi maaha yan shardi uma aha waqad qaala allaahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waliyaakhuduu xidrahum digtoonidoodii ha qaateen wa aslixatahum hubkoodiina ha qaateen ilaahay baa yidhi faqadara allaahu tacaala ilaahay wuxuu qadaray alamra amar waqadara sababahu sababkiisana waa qadaray marka ducadii waa hubkaas aad qaadatay oo kale un weyaan marka waa inaadan marnaba ka caajisin oo aad la timaado ayb wa fiihi waxaa ku sugan min alfawaaidi fawaaid maa dakarnah wixii aan sheegnay wahuwa xuduuru lqalbi wliftiqaaru qalbigoo lasoo xaadiriyo waliftiqaaru iyo baahi alla u qabtood banaanka dhigto waaba qof walba qof aan alla baahi u qabin male laakiin muminiintana baahidoodaas inay muujiyaan alla ku caabudaan gaaladan waa iskala weynaadaan wahumaa nihaayat lcibaadati cibaadada meesha ugu dambeysa waa walmacrifati ee garashada wallaahu aclam buy masaaishan dambe uu ka hadlayan ibnulqayim adaa dawaaga iyo kutub badan uu leeyahay buu ku dhigaa meeshaas aad iyo aadu ugu qoraa in laga faa laga fiiriyo ducada iyo calaaqada ka dhaiyo kitaabka alfawaa'id iyo ayuu ku dhigaa calaaqada ka dhexaysa ducada iyo qadarka siyaabahanuna markoo kale iyo uga hadla aadna usii faahfaahiyaa wabilaahi towfiiq wsal allahu wslm cala nabiyina muxamed wcala ali